رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaquulu lmu'alifu raximah اllahu tacaala baabu اdducaa'i lilmayit wma warada fiih wuxuu baabu yahay adducaa'i duco lilmayiti meydka loo duceeyo iyo wamaa warada wixii soo arooray fiihi ducadaa dhexdeeda ku soo arooray fi ducaa'i lilmayt waxaan soo sheegnay in takbiirta ugu dambaysa salaadda janaasada ka hor in meydka loo ducaynayo marka qaababkii loogu ducayn lahaa ee ducooyinka soo arooray ayuu baabkan qaar ka mida ku sheegaya can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka oo qaala le baan maqlay idaa goorti sallaytum aad tukanaysaan cala almayiti ama cala almeyti meydka markaad korkiisa ku tukanaysaan fa akhlisuu gooni yeela lahu isaga adducaaa ducada u gooni yeela rawa waxaa wariya abu daawuud wabnu maajah kadalika ibnu xibbaan baa soo saaray iyo bayhaqi sheekh albaanina waa taxsiininaya ducada u gooni yeela akhlisuu lahu ducaa saan xalayba soo tilmaannay laba macnoy culimmadu ku sheegayaan macno waxa weeyaan ay khusuuhu bidducaa isaga duca gooni u ah ugu duceeya ducada laba nooca marna si caam ahoo isagii uu soo gelayo dadkii kalena kala dhaxeeyaan sida muslimiinta guud oo kale muminiinta guud oo kale asagiina uu soo gelayo taasi waa duca caam ah waay marna isaga keligii baa ducada lagu gooniyeelaya marka isaga ku gooniyeela ducada macnahaas waa mid macnaha waxaa maraya yani sheikh abulxasan assindi baa maraya macno labaadoo culimmada qaarkood ku fasirayaan waxa weeye udcuu lahu biikhlaasin wa xuduuri qalbin waxaad ugu ducaysaan si ikhlaas iyo dacaadnimo ah iyo qalbigiinoo jooga yani duca qalbiga ka soo gooday ugu duceeya macnahana waxaa maraya alxaafid almunaawi iyo hayrkii baa maraya marka labada macnoba waa la sheega kan hore haddii la yidhaahdo waxaan u tegayna soo socotaa oo axaadiistan hadda ku xigta kan ku imaanaya inuu nebigu sal ley wasalam uu maydka duco gooniya ugu ducayn jiray mar xataa inuu magacaabi jiro magaciisa sheegi jira ayib wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaal kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal ley wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii sallaa uu tukanayo calaa janaasatin janaaso korkeed mayd korkii markuu ku tukanayo qaala mid yidhaahda buu ahaa nebigu sal ley waslam allaahumma qfir ilaahow dhaaf lixayinaa kaanaga nool wa mayitinaa iyo kaayaga dhintay wa shaahidinaa iyo kaayaga goobjoogga ah iyo wa qaa'ibinaa kaayaga maqan wa saqiirinaa midka iyaga yar iyo wa kabiirinaa kaannaga weyn wa dakarinaa kaannaga labka ah iyo wa unhaana taayada dhadiga ah ama dumarka ah intaba ilaahu u dembi dhaaf allaahumma allahayow man axyaytahu ciddaad noolayso oo minna annaga naga mid ah oo cimri u laaban yahay waay fa axyihi ilaahu noolee calal islaami islaamnimada korkeeda ku noole waman tawafaytahu ciddaad oofsato oo minaa annaga naga midana fa tawafahu ilaahu oofso calal iimaani iimaanka korkiisa ku oofso ilaahu inta noolna islaamnimo ku noolee inta dhimatana iimaan ku dil waay saas weeye khaatumo wanaagsan waxaa wariyey xadiikaasi axmedu baa wariyey wtirmidiyu rawaahu waxaa kaloo wariyey abu daawuud baa wariyey wabnu maajah wazaadaa waxay ziyaadiyeen abu daawuud iyo riwaayadooda waxay ku kordhiyeen oo intaa hore ka siyaadiya allaahumma laa taxrimna ilaahu hanaga qadinin ajrahu ajirkiisa ilaahu hanaga qadinin walaa tudillanaa hana luminin bacdahu gadaashiisa ama walaa taftinna bacdahuna waa jirta ah, ilaahu gadaashiisa hana luminin markuu isagu naga tagay kadib wakhtiga ka dambeeya noo laaban ilaahu hana lumininoo hana fitnaynin eeaaskan iyo salaadan iyo yani imaanshaha iyo ajirkii laga heli lahaana ilaah hanaga qadin sidaas xadiikaasi waa xadii saxiixa waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharti shaykhayn dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albaani sidoo kale ibni xibbaanna waa saxiixinaya wuxuuna ka yahay qaababka loogu duceeyo maydka marka salaada janaasada lagu tukanayo wa can cawf ibni maalikin qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay annabiya nabigaan maqlay sal lla aley oo sallaa tukaday calaa janaasatin janaaso korkeed ku tukanayooo yaquulu leh allaahuma akfir lahu ilaahow u dembi dhaaf warxamhu u naxariiso meydkan wacfu canhu ilaahow iska cafi wa caafihi ilaahow caafi aafaadka iyo musaa'ibta iyo dhibaatooyinka iyo ilaahow ka caafi iskana cafiyo u dembi dhaaf wa akrim ilaahow karaamee nusulahu martigeliyadiisa nusulka waxa la yidhahdaa dayfka iyo ruuxa martida ah ehe kugu fiic ee agtaada qiimaha kule karaamaynayso martigelyada aad ugu talagashaa la yidhahdaa nusulka marka waxaa laga wadaa ilaahu martigeliyadiisa iyo meeshaad dejinayso ilaahu karaamee wawasic ilaahu u ballaadhi u waasici mudkhalahu meesha uu galayo makaanu gelitaankiisa oo qabrigii ah ilaahu meeshaana u waasici oo ha ku cidhiidhin waay waqsilhu allow dhaq bimaa'in biyo ku dhaq wa haljin iyo baraf iyo wa baradin iyo biyaha yaxniga ah horaan u soo marnay kitaabu salaa oo garan maysaan ducaaul baradka waxaa la yidhaahdaa yacni waa eh, habeenkii markii qabow jiro ama roob iyo ay da'ayaan eh, dhirta korkeeda iyo geedaha korkooda iyo eh, biyaha fuula ee subaxdii marka lasoo tooso loogu yimaado kuwaasaa baradka la yidhaahdo saas way marka way ka gedisan marka kuwaas qaarna waxay yidhaahdaan oay ku tilmaabaan xabulmusni baa la waana macnaha ay u badan yihiin wadaadadeenna macnaha hore dhihi jiray xabulmusnigana waxaa la yidhaahdaa waa barafka cirka ka soo dhaca nooc ka mida ah barafka cirka ka yimaada ayaa qaarna wuxuu soo dhacayaa isaga oo e, kuuskuusan oo e, sida muxuu ahaayey e, badarkaoo kaleeto oo laga yaabo hadduu kugu dhacaba inuu ku dahro midna waa sida caleen geed daadanayso oo kaleeto kan yurub ka da'oo kale caleen geed ka daadanaysaad moodaysaayo wuu kala duwan yahay marka xabulmusniga marka waa nooc barafka da'aya ka mida ah. waxaan u jeedaa baradka wanaqihi waxaa laga wadaa waqsilhu bimaa'in wahaljin wabarad waxaa laga wadaa noocyada biyaha ee wax lagu nadiifiyo ee lagu daahiriyo intaba ilaahu ku daahiri oo ugu dambi dhaaf waay biyaha wax lagu daahiriyo ama waa biyo caadiya ah, ama waa biyo barafa ah, ama waa noocaa kaleeta ee baradka loo yaqaano wanaqihi ilaahw daahiri ilaahw nadiifi min alkhataayaa gafafka ilaahw ka daahiri kamaa sida yunaqaa loo daahiriyoo kale athawbu maradii alabyadu ee cadayd min addanasi wasakhda looga daahiriyo ilaahu daahiriyoo dembigiisa dhaaf way ka tir oo awsaakhda dembiga ilaahuw ka daahiri sida marada cad wasakhda looga daahiriyoo kale maxaa marada cad lagu maagay marada cad waxaa lagu maagaco maryaha maryaha kale loogala soo baxay marada cadi ma qarsato wasakhda maryaha midabka kale loo dhan way qarsanayaan laakiin marada cad hadday wasakhiba ku jirto way ka muuqani daahirinteedu marka waxa weeyaan waa inaan waxba lagaga tegin waayo laakiin maryaha midabka kale leh adood waa daahirisay isla waa dhici karta inaad haddana wax kaga tagtay oy kaa qarsoonto macnaha marka ilaahay waxba ha kaga tegin ee wax walba ka daahiri way sida marada cad loo daahiriyo kale wa abdilhu ilaah ugu badal daaran daar ilaahu ugu bedel khayran ka khayr badan min daarihi daartiisii deegaan ka khayr badan deegaankiisiina ilaahu ugu bedel oo deegaankii adduunyada u deganaa gurigiisii iyo deegaankiisii iyo daartiisii mid u dhaanta ilaahu ugu bedel oo qabriga ka bilaabanaysa way macnaha le'anna qabrigu imaa rawda min riyaadi aljanna wa imaa xufratun min xufari innaar ama waa beer iyo barwaaqo janno ama waa god iyo cadaab naareed labadaa midunbuu dad ku noqonaya marka ilaahayow qabriga laga bilaabayo wixii ka dambeeya daartiisii adduunyo mid ka khayr badan ugu badel wa ahlan ehel ilaah ugu badel oo khayran ka khayr badan min ahlihi ehelkiisi ka khayr badan ehelka hadda halta waxaa laga wadaa carruurtii iyo qaraabadii iyaa laga wadaa xaaskana waa la yidhahda lakiin xaaska laga keeni wa zawjan xaas ilaahu ugu badelo khayran ka khayr badan min zawjihi xaaskiisa Ah, ayib waqihi ilaahw ka daahiri ka ilaali dheh ah, wa zawjan khayran min zawjihi meeshaasay dadka qaarkood waxay u fahmeen ninkii hadduu dhintaba in eh, muxuu ahaayey naagtiisu inayba ka khayr badnayd mooyee haddayba ka hoosaysayoo ka khayr yarayd inaysan is arkayninba maxaa yeele maxaa la yidhi khayran min zawjihi ah. macnahaasi iyo fahamkaasina sax maaha maxaa yeelay joogtay ee uu kaga tegey haddaan looga dambaynin xaaskiisa aakhara wa hadday dee gadaashii guursatana kaa ay guursatay ama hadduu mid uga sii dambeeyo ninka ugu dambeeyan bay xaas u noqon laakiin cala saxiix sida nebiga ka sugan sal lla lay wasalam haweenaydu ninka ugu dambeeyay xaas u tahay marka seebay u noqonaysaa mid ka khayr badan tiisii iyadii umbaa laga dhigayaa mid ka khayr badan siday markii hore ahay soo ma leanna marka la geeyo dumarka adduunyada dumarkii adduunyada ma aha ah, iyadii ma dib loo abuuray noocii noocii ma aha yani jirku jirkii ma aha hawl kale waay midabku midabkii ma aha wax walba waa la bedelay marka way ka khayr badan tahay tii dabeecadda xumaydee dhibka badnayd ma aha sooma marka khayran min zawjihi way soo gelaysaa kama baxsan way man ayb waqihi allow ka dhawr fitnata alqabri qabriga imtixaankiisa allow ka dhowr qabriga imtixaankiisa allow ka dhowr oo macnaha waxa weeyaan waa su'aalaha qabriga lagu weydiinayo ilaan laba malag baa u imaanaya markii qabriga la geliyo sidaadii iyadoo lagaba duldhaqaaqin baa lasoo fadhiisinaya nafta lagu soo celinaya kadibna su'aalihii baa la weydiinaya marka imtixaanka qabriga ilaahu ka badbaadiyo yuusan ku dhicin wa wa cadaabi naari naarta cadaabkeedana allow ka badbaadiya ayib saasuu nebigu ugu duceeyey sal lay sl qaala cawf ibn ali waa ninka saxaabiga warinaya qaala wuxuu yidhi fatamanaytu waxaan jeclaaday buu idhi kuntu inaan ahaado ana anugu almayita meydkaa inaan ahaado maydka sidaa nabigu ugu duceeyey allahummaad kan maxaad u noqon weyda baan isiri buuri maxaa yeelay liducaa'i rasuulillahi sal lay waslam nebiga ducadiisa darteed lidalika almayiti maydkaa uu duceeyey hadda waxaa ducaynaya waa nebi moxamed sal lay slm ducaduna waa duca qaali ah oo meel walba taabatay soo marka allow maydkaa maxaad u noqon weyday baan isiri buuri rawaxa weliya muslim baa wariyay wannasaa'iyu kadalika ibnu maajah axmed iyo ibnu jaaruud iyo hayrkood baa soo saaray wuxuuna kutusayaa isaguna qaab kale oo isagana qaababka meydka loogu duceeye ka mida anhu waila bn sqac qaala wuxuu ihi sallaa bina waxaana tujiyey rasuululahi sl ley waslam calaa rajulin nin korkii oo min almuslimiina muslimiinta ka mida ah ayu salaadii janaasada nagu tujiyey fa samictuu markaasaan maqlay yaquulu isagoo leh allaahumma allahyow inna fulaana bna fulaan fulaankii ah, hebelkii ina hebel ahaa fii dimmatika ballankaagii ammaanadaaduu ku jiraa ilaahu ninkaa waa lagugu ammaanaystay waay yani adima bimacna alcahdi waay ah, ballantaaduu ku jiraa wa xabli jiwaarika ah, dariskaaga ama eh, magangeliyadaada xadhigeeduu ku jiraa yani jiwaarka waxa weeyaan waa ruuxa markaad magangeliso ood madangeliyo siiso ama dariska la yidhaahdaa marka inuu magan galo oo uu badbaado xadhigeediina wuu haystaa waay wa xabli jiwaarika bimacnaa inaad magan gelisood badbaadiso xadhigeediina waa haystaa ee faqihi ilaahu ilaali oo dhowr min fitnati alqabri qabriga fitnadiisa allow ka dhowr wa cadaabi nnaari iyo naarta cadaabkeeda wa anta adiguna ahlulwafaa'i oofin ballanka oofintiisa ehel baad u tahay walxamdi iyo mahadintaba in lagu mahadiyo lagu ammaanana waad mudanta inaad ahdiga iyo balanta addoommadaada oofisana ehel baad u taho waad mudan tahay rabbiyo saas way macnaha ayib allahuma allahyow lahu allow u dhaaf warxamhu u naxariiso wa anta adugu wa innaka adugu anta adugu alghafuuru baa tahay midka dhaafidda badan alraxiimu ee naxariista badaneh ilaahu cahdigaagun ku jiraa macnaa waxaa laga wadaa addoon wuxuu ahaa muslim ah leanna addoonka muslimkee cibaadaysta ee faraa'idda ilaahay ku dadaala muxaramaadka iska ilaaliya ilaahay dimmadiisii cahdigiisuu ku jiraa oo muxuu yahay ballan ilaahay wuxuu siiyey inuu janno geynayo uusan cadaabayn ballantaasna ilaahay ballantiisa kama baxo inna allaha laa yukhlifu lmiicaad waay haddii adoonka marka waxoogaa cadaab la mariyo isagoo muslim ahaa bimacnaa wax weeyaan asagaa ballankii jebiyey oo dhinac ka jebiyey ballankii ilaahay uu la galay uu jebiyey umbaa wax ka mida loo cadaabi marka laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala haddaad siduu kuu diray ka soo baxdo hadde wax weeyaan ku cadaabi maay maa yafcalu llahu bicadaabikum waay sooma ma yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wa kaana allahu shaakiran caliima xadiikaasi rawah waxaa wariyay abu daawuud baa wa axmed wabnu xibbaan sheekh albaani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix in sha allah sidoo kale ibnulqayim baa soo arooriyey oo wuxuu ku keenay axaadiista nebiga laga xifdiyey sal ly waslam xadiisku waa sugan yahay wmanheedu waan cabdilaahi bni abi awfa anahu isaga maatad waxaa dhimatay ibnatun annahu amar yashaaniya maatad waxaa dhimatay ibnatun gabadh oo lahu isaga u sugnaatay fakabara calayha markaasuu ku takbiirsaday korkeeda arbacan afar salaaddii wey uma kadibna qaama waa istaagay bacda araabicati midii afraad kadib takbiirsi afraad gadaasheeda ayuu istaagay qadra maa bayna takbiiratayni labada allahu akbar inta u dhaxaysa qiyaasteedoo kale yadcuu isagoo ducaynaya ayb uma kadibna qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay waslam rasuul alle yasnacu mid sameeya filjanaasati janaasada dhexdeeda haakadaa sidaasuu ku samayn jiray muxuu sameeyey afartii takbiiroo tii ugu dambaysay markuu takbiirsaday ayuu haddana sii duceeyo iska sii taagnaa ayb meeshii la rabay inuu salaamo naqsadoo ka baxo salaada ayuu taagnidii sii watay oo duca sii waday ayib marka wuxuu idhi nebigaa sidaa samayn jiray rawahu axmed baa wariya wabnu maajah bimacnaahu xadiidka sanadkiisu waa daciif waxaana ku jira in la yidhaahdo ibraahim ibnu muslim alhajari xadiidkana isaguu ku wareegayaa laakiin afarta takbiirood iyo wixii ka siyaadsani waa kan soo marnay oo axaadiis kalaa sugaysa afarta takbiirood wax ka siyaadsan somaynaa xalay darsigeeda kusoo mar marka bacda atakbiiraati alarbaca in uu ruuxu sii ducayn karo oo takbiir shanaad iyo tu lixaadba takbiirsan karayo xalaan soo marnay axaadiistaasaa marka xadiidkan kabi karta dacfigiisoo xasan ku noqon karaa waana sida uu yeelay sheekh albaani oo xadiidka wuu taxsiininaya ayb baabu mawqif alimaami min alrajuli waalmar'ati wa kayfa yasnacu ida ijtamacat anwaacun Hmm. Hmm. Eh, dumarka muxuu ahaayey iyo ragga isku damiir baa loo celin karaa damiirkuna wuxuu u noqonayaa bimacna almayit mayidkan baad ka hadlaysaa maydkana rag iyo dumarba waa soo galaan allahuma qfir lahu maydkan ilaah u dhaaf warxamhu u naxariiso adiga inaad rag iyo dumar ka dhigto maxaa laazima sooma marka damiirku waa uu noqon karaa bimacna almayit buu ugu wada noqon karaa haddaad luqada carabiga allahuma qfir laha warxamha wacaafiha wacfu canha aad damiiru yani ta'niid ka dhigtana luqada carabiga waa sax luqada carabiga waa sax wax ishkaaliyaa ma leh laakiin in la yidhaahdo si dadku ay damiirka u saxaan oo ay damiirka ama lab uga dhigaan ama dhadig uga dhigaan in loo iclaamiyo meydku wuxuu yahay ma arkin meelay kusoo aroortay waa un arin xaramaynka laga soo guuriyey xaramaynka ayaa laga soo guuriyey madiina iyo maka masaajidda unbaa markii meyd lagu tukanahay alsalaatu cala almar'ati iyo asalaatu cala arajul iyo asalaatu cala alamwaat yarxamukum ullah ama raximakum ullah iyo asalaatu cala aifli iyo warkaasi meeshaasuu ka yimi laakiin u garan maayo wax mustanad sharci ah u garan maayo ayb allaahumma hadduu ilmo caruura yahay hadduu ilmo caruura yahay asagu waa ka gedisan yaho ducadu waa isbeddelaysaa wa bi haadihi almunaasaba waa kaan soo marno ilmaha yarkae carruurteen qaan gaadhin yudcaa liwaalidayhi biraxmati walmaqfira waa kaan soo marnay sooma ah, isaga ilaah u dembi dhaaf oo yani dembiba ma qabee haddaad tidhaa allahuma qfir lahu warxamhu wacaafihi haddee dembiba ma leh maxaad uga ducaynaysaa sooma waa beelma yaroon qaan gaadhin qalinba ma fooline beddelkii isaga loo si dadku marka u fahmaan oo ugu duceeyaan labada waalid baa loo sheegayoo laleeyahay lianno ma la yatimu alwaajibu fa huwa waajib waay wamaa la yatimu almustaxabu fa huwa mustaxab taas halkaasii geliyo hadduu carruur yahay waa in loo sheego dadka ama haddii uu yahay dadka waaweyn rag iyo dumar hal damiir baa u wada noqon kara dhibna maleh nacam y hadduusan ducada garanaynin adama af soomaali baan u fasaxnaa hadduusan ducada garanayn waa inuu ducada leannahu cala araajix cinda eh, jamaahiiri ahli اlcilmi salaadaha dhexdooda luqadan carabi ahayn ma soconayso saas daraaddeed waa carabiga barto ruuxu hadduusan wax kale hadduu qaban waayo allahuma kfir lahu warxamhu intaa ha allahuma hfir lahu arxamhu intaa ha ku celceliyo allahuma hfir lahu allahuma arxamhu allahuma hfir lahu ilaa salaadda laga baxayo ilan intaasuu garanaya mogta ah, marka wuxuun inuu garanayo wey macnaha ka garanaya ayb baabu mawqif limaami imaamka istaagidiisu baabuu yahay min arajuli ninka xaggiisa uu ka istaagayo meesha uu imaamku istaagayo min arajuli ninka meydka uu ka istaagayo walmar'ati iyo haweenayda meydkaa iyo wa kayfa sidee buu yasnacu samaynayaa ida ijtamacad hadday kulmaan anwaacu noocyo maydad kala gedisan waay rag iyo dumar maydad abaa la keenay oo hal mar lagu wada tukan rabaa gooni-goonina waa loogu kala tukan karaa hal marna waa lagu wada tukan karaa haddii hal mar lagu wada tukanayo see loo kala hormarinaya keebaa xagga qiblada la xijinayaa waa dumar iyo rag iyo caruur maalan keebaa xagga qiblada la xijinaya imaamka xaggiisase kee la soo xijinaya taasuu ka wadaa wa kayfa yasnacu ida jtamacat anwaacun rukniga hore tarjamadana wuxuu ka wadaa bimacnaa haddii meydku uu yahay nin imaamku xaggee buu isaga aadinayaa jidhkiisa xaggee buu kaga hagaagayaa ma qaar horaha ma qaar dambaha ma dhexda hadduuse uu yahay dumar imaamku xaggee buu isaga aadinayaa jidhka haweenayda meydka ah taasuu ka wadaa tarjamada qaybteeda horan can samurata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday waraa'a nabiy nabiga gadaashiisaan ku tukaday sal lay waslam cala imra'atin haweenay korkeed oo maatad dhimatay fii nifaasiha dhiiggeedii dhalmada dhexdiisa ku dhimatay iyadoo dhiiggii dhalmada qabtay yani way eh, mxuu ahay iyadoon daahir noqonin bay dhimatay way umul raacday ma kadib bay dhimatay saas way faqaama markaasuu nebigu istaagayfaqaama wuu istaagay calayha korkeeda rasuululahi sal lay waslam fi salaati salaaddii uu ku tukanayay dhexdeeda wuxuu istaagay wasatahaa dhexdeeduu istaagay fi salaati salaaddii calayha waay salaaddii uu ku tukanayey wasataha haweenayda dhexdeeda ayuu isku aadiyay nebiguoo istaagay sal lay waslam rawahu ljamacatu baa warisa yani laga wadaa jidhkeeda meesha bartanka u ah oo xaggee ah, sidii riwaayo kaleba cabirtay simaheeda waa meesay simuhu ku aadan yihiin halkaasuu ku hagaaga meesha jidhka kala barhkiisa halkaasuu isaga isku aadiyay nebigu sal lay slam oo uu ka istaagay haweentii ayb waxaa yani bilmunaasaba hariib ah xadiidkana hadda ku xusuusta waa dhowayd baa magaalada la yidhaahdo madow oo jer south bay ku taalla ayaa waxaa ka dhacday haweenay eh, dhiig nafaas qabta mise mise caadi qabta maqaan baa dhimata wadaad suufiyoo dadka sheekh isaga dhig jiro oo meesha joogay baa wuxuu yidhi naag caado qabta lagumaba tukado salaatuljanaaza qir iyo qir lagu tukan maayo hadda meesha isagaa sheekh ka ahaaye wadaadadii yaryaraa waa kari waayeen nag dadkiina isaga ka raaceen gabadhii waa la duugay ayadoo oon salaatuljanaaza lagu tukanin xadiiskana loo keenay wadaadkii markii dambe ilaa markii dambe waa la keenay oo gaarisaa la keenay oo culimadii baa la kulantay oo guddi baa loo diray oo ninkii la qancin kari waaya ilan wadaad moogtahay wuxuu sameeyo war ka soo noqo waa ku adagta nin yaroo ilaahay uun ka baqi mooye laakiin wixii uu sameeyo wax walba haddii la hor keeno hade sheekhnimadiisii wax gaadhi meesha waxbaa la ilaashanahaya soma marka yani axad min ahli اlcilmi oo yidhi tukan maysa waa la yidhi oo waa sax iyadu tukan maysa intay caado qabto ama dhiigga dhalmada qabto laakiin tii baa ka khaldanto waxay uga ekaatay laga yaabaa lagu tukan maayo marka munaasabad way manaha jahliga iyo dhibkiisa yani mxuu ahaay jahligu dadkuuba laayaaba iska badaa mxuu ahaay dadkuuba laayaaba fatwada khariban ee aan waafaqsanayn iska dhaaf muxuu ahaay islaan la aasay janaaso la'aane dadkuuba dhammaynba oo mxuu ahay dadkiibayba laynba macnaha sida yani xadiiskii ee mxuu ahay qataluuhu qatalahum ullah soo garamaysaan hallaa sa'aluu lam yaclamuu war maxay u weydiin waayeen haddayna garannin nin intay u fatwoodeen dakhar gaadhayoo ka baqay hadduu qabaysto inuu dhinto ayaa wuxuu uhi biyahana waa ka baqaya ee maxaan sameeya war qiil hayna waxaa la yidhi adeer qabayso markaasuu qabaystay waa dhintay nebigu wuxuu yidhi sal alay allah laayee way dileen buu yidhi haddayna may weydiiyaan buu nebigu sl lay slam soo ma marka jahligu adigana wuu ku dili dadna wuu layn khaasatan markaad adoo caamay ah oon wax garanaynin aad booska fatwada aad istaagto oo madaxa ka garaacdo wax walba ummad fara badan baad layn ama dhiig baad geli ama balaayo kalaad musaa'ib kaleetaad la imaan macnaha وعn abi haalibin xanaad qaala wuxuu uhi shahidtu waxaan xaadiray anas bna malikin oo sallaa tukaday calaa janaasati rajulin nin janaasadiisa korkeeda ku tukaday faqaama wuxuu istaagay cinda ra'sihi ninkii uu ku tukanayay madaxiisa agtiisuu istaagay falamma ruficad markii la kor yeelay oo janaasadii la qaaday ayaa utiya waxaa la keenay bijanaasati imra'atin haweenay janaasadeed baa la keenay haweenay maydkeed fa sallaa markaasuu ku tukaday anas calayha korkeeda fa qaama wuxuu istaagay wasatahaa dhexdeeduu istaagay wa fiinaa dhexdannada waxa ahaadoo markaa nala joogo na dhex jooga alcalaa ibnu ziyaadin alcalawi falammaa ra'aa markuu arkay ikhtilaafa qiyaamihi anas istaagidiisa inay isdaba marto iskhilaaftay midna dhexduu ka istaagay ninkiina madax agtiisuu istaagay oo qaar horuu ka istaagay markuu arkay istaaggiisiioo iskhilaafay cala arajuli falammaa ra'aa markuu arkay ikhtilaafa qiyaamihi anas istaaggiisa iskhilaafka uu iskhilaafay cala alrajuli waalmar'ati ninka iyo haweenta korkooda istaagga uu istaagay sida ay isu khilaaftay markuu arkay ayuu qaala wuxuu yidhi aba abaa xamsa abuu xamsow waa kunyadii anas waay abuu xamsow haakada kaana rasuululahi sal lay waslam ma sidaasoo kaluu nebigu yaquumu istaagi jiray min arajuli ninka xayu qumta meeshaad istaagtay oo kale ma saasaad samaysay oo kaleu nebigu ragga markuu ku tukanaya meeshaad ka istaagtay ka istaagi jiray wa min almar'ati haweenayda xaggeedana xayu qumta meeshaad ka istaagtay miyuu istaagi jiray buui qaala anas wuxuu idhi nacam haa ah, nabigaa sidaa samayn jiray oo raggana qaar horaha iyo madaxa agtiisu isaga aadin jiray dumarkana bartamaha iyo dhexdu isaga aadi jir rawa axmed baa wariyo ibnu maaja watirmidi wa abu daawuud wa fii lafdihi abu daawuud lafdigiisa waxaa ku sugan faqaala alcalaa ibnu ziyaad wuxuu yidhi ya aba xamsata abu xamsow haakada kaana haakada wey hamsatulistifaamkii baa ka maqan haakada ahaakada ma sidaasuu kaana ahaa rasuululahi sal lay slam yusallii mid tukada cala aljanaasati meydka korkiisa ka salaati ka salaadaadoo kale Ah, sidan aad ugu tukatay oo kaleet yukabiru miyuu takbiirsan jiray calayha korkeeda ama yukabiru xaaluu takbiirsanayo calayhaa janaasada korkeeda arbaan afar oo wayaquumu uu istaagaya cinda ra'si rajuli ninka madaxiisa agtiisa wa cajiizati almar'ati iyo haweenayda sinteeda agteeda ajiizadu waa qaardambahasinta ah, ayb qaar anas wuxuu idhi nacam afarna waa takbiirsan jiray ninkana halkaasuu ka istaagi jiray haweentana halkaasuu ka istaagi jiray ayb xadiikaasi abu daawuud sidoo kale waxaa wariyay abu daawuudin atayaalisi baa isaguna soo saaray taxaawi bayhaqi tirmidi waa taxsiininaya albaanina wuxuu leeyahay sanadkiisu laba ariiqo uu ku yimidba waa saxiix sheekh shucaybna wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix buu leeyahay xadiidku waa sugan yahay wuxuuna tilmaamayaa in ragga iyo dumarka meesha laga istaagaya ay kala duwan tahay ayb sidaa xadiidku sheegayana waxaa qaba alimaamu shaafici axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya abuu xaniife aqwaashiisa mid ka mid a ah. xanafiyada qaarkoodna way doorteen waxaa rajaxaya sidoo kale alimaamu shawkaani iyo albani iyo heyrkood baa rajaxaya inay saa loo kala duwayo oon isku meel laga istaagayn ayb wacan cammaar mawla alxaari ibni nawfal cammaar waxaa laga warin xaari ibnu nawfal mawlihiisa ahaa qaala ilma yar janaasadii wa mra'atin iyo haweenay ilmo yaroon qaangaadhin iyo haweenay janaasadoodii yaa la wada keenay taasaan goobjoogahaa buui fa qudima waxaa la hormariyey alsabiyu ilmihii yaraabaa la hormariyey mimaa yeli lqawma ragga ku tukanaya ama dadka ku tukanaya xaggoodaa la soo xijiyey mimaa yali waxa xiga ama dhanka xiga alqawma ragga soo xiga ayaa ilmihii yaraa loo soo hormariyey wawudicat waa la dhigay almar'atu haweenaydiina waraa'ahu gadaashiisaa la dhigay oo gadaashiisu waa dhinkee marka waa dhanka qiblada sooma haweenaydii baa qiblada xigta ilmihiin yaraana dadka xaggoodu soo xigaan ayb fa sulliya lagu tukaday calayhimaa korkooda wa filqawmi ragga ku tukanaya dhexdooda waxaa ku jiroo ka mid a abu saciidin alkhudri wa abu qataadata wabnu cabbaas wa abu hurayrata raggaa saxaabadaabaa meesha ragga ku tukanaya ka mid fa sa'altuhu markaasaan weydiiyey buuhi can daalika arrinkaa war arrintuna sidana in ilmahana xagga la soo mariyo haweentana xagga qiblahda la mariyo fa qaaluu waxay yidhaahdeen assunna dariiqii nebigaa sidaa ah sal alla alay wasalam rawahu nasaa'iyi baa wariyey assunna hiya sunna waay rawahu nasaa'iyi baa wariyey abu daawuud ayib dariiqa abu daawuudna bayhaqi baa ku wariyey imaamu nawowi wuxuu leeyahay caleyh raxmat ullah sanadkiisu waa saxiix sidoo kale sheekh albaani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix calaa sharti muslim waxaa kaloo markhaati kacaya isla qisada lafteeduna ay ku timid xadiiskan dambe oo eh, lafdi kaleetoo ka faahfaahsan oo cabdirasaaq iyo nasaa'i ibnu jaaruud iyo daaraqudna soo saareen min xadiii ibni cumar oo shaahidu ah jira oo wuxuu leeyahay eh, ibnu cumar baa wuxuu ku tukaday sagaal janaazo oo hal mar la wada keenay fa jacala arijaala yaluuna annisa'a wاnnisaaa yaliina alqibla saas macnaha raggii buu soo xijiyey xagga dadka dumarkiina wuxuu mariyey xagga qiblada fa safahunna safan wa wudicad markaasuu hal saf geliyey bimacnaa ma kala hormarinin ee wuu safay oo wuu isla sisimay qaar yani wax weeyaan dumarku ha xagga qiblada ragguna xagga dadka soo xigeen laakiin hal ay ku wada jiraan ayb waa kala dambeeyaan wawudicat janaasat ummu kulsuum binti caliy imra'ati cumar bni khaaab waxaa ka mid ahaa dadka markaa lagu tukanaya ummu kulsuum oo cali bni abi aalib uu dhalay cumarna uu qabay cali bn abi aalib gabaruu dhalay oo ummu kulsuum la yidhaah ayaa waxaa qabay cumar bni khaaab baa marka wiilkii xagga raggaa la soo xijiyey wiilka zayd baa iyadana waxaa la mariyay xagga qiblada imaamka maalintaa ku tukanayana wuxuu ahaa saciid ibnucaas oo isagaa meesha amirka ah waxaa dadka ku jiray marka ibnu cabbaas iyo abu hurayre iyo abu saciid iyo abu qataada sidii markii la yeelay ayaa ninbaa arintii inkiray oo arrintii waxoogaa yaro qoonsaday ibnu cabbaas iyo saxaabadii meesha joogay ayaa marka la weydiiyey markaase waxay yidhahdeen hiya sunna hiya sunna sidaasaa sunnada ah ayib saxiixinaya sheekh albaani hortiina ibni xajar waxaa taxsiininaya nawowi marka xadiiskaasuu shaahid yahay waa isla qisada wey macana wa can cammaarin waxaa laga warinayaa aydan mar kale anna umma kulhuum binta caliyin ummu wabnaha iyo wiilkeedii zayd bna cumar ahaa ukhrijat waa la soo saaray janaasataahumaa labadoodii mayd baa la soo saaray labadoodii janaaso waa isla qisadii oo camaar uu warinay wey ta aan hadda sheegnayna ibnu cumar baa warinaya ayb wabnaha wiilkeedii zayd bna cumar ahaa ibn khataab wey ukhrijat waa la soo saaray janaasataahumaa fasallaa calayhimaa waxaa ku tukaday amiiruulmadiinati magaalada madiina ninkii amiirka ka ah waa riwaayadaa kale ibnu cumar baa caddaysayoo waa ninkii la dhihi jiray saciid ibnualcaas saxaabigaasu ah ayb fa jacala wuxuu yeelay almar'ata haweenaydii bayna yaday arajuli ninka hortiisuu yeelay wa asxaabu rasuul bayna yaday arajul wuxuu ka ilmaha yarka ah hortiisa way ka shishaysaa waa ayb wa asxaabu rasuulilahi sal lay sl nabiga saxaabadiisuna yowmaidin maalinkaa kaiirun kuwa badan bay ahaayeen way farabadnaayeen wa thamma halkaa waxaa joogay oo ka qayb galay alxasanu wlxusayn xasan iyo xusayn sibtay rasuulilahi sal lay slam nabiga labadii wiile wauga u ahaa ayb gabadhanna waa walaashood umkulum waa walaashood ayb wa can ishacbiyi waxaa laga warin anna umma kalhuum binta caliyin iyo wabnaha wiilkeeda zayd bna cumar tuwufiya waa la oobsaday jamiican dhammaantood yani si wada jir a ah loo oobsaday faukhrijat waa la soo saaray janaasataahumaa labadoodii mayd fasallaa calayhima waxaa ku tukaday amiiruulmadiinati magaalada madiina ninkii madaxa ka ahaa ee guddoomiyaha ka ahaa fasawaa markaasuu simay bayna ru'uusihima madaxyadooduu simay wa iyo lugahooda xayu meesha sallaa uu ku tukaday calayhimaa korkooda yacnii uu isdaba dhigay saasaa laga wadaa rawaahuma waxaa wariyey aarkan iyo ka horeeyaba saciidun baa wariyay saciid bn mansuur fi sunanihi buu ku wariyey xadiiku waa uun hore wey macnaha marka sidaa in loo kala dhigayo ayaa iyadana waxa weeyaan madhabu طaa'ifa min ahli اlcilmi waay in ragga ama caruur ha ahaadeen ama rag waaweyn ha ahaadeen xagga waxaa la soo xijinayaa dadka salaada janaasada tukanaya dumarkana xagga qibladaa la marinaya hadday noqoto in lagu wada tukado waay haddii doonana waxaa la heli karaa goonigooni loogu kala tukado baabu salaati cala aljanaasati fi lmasjid wuxuu baabu yahay asalaati salaadii cala aljanaasati janaasada korkeeda lagu tukado filmasjidi masaajidka dhexdiisana lagu tukado su waxa weeye salaada janaasada xaggee la geynayaa meydka marka lagu tukanayo xaggee la dhigaya ayb can caaisha radialla anha annaha qaalad waxay tidhi lammaa tuwufiya markii la oofsaday sacd ibn abi waqaas ayay adhaluu waxay soo geliyeen bihi isaga almasjida masjidka ay soo geliyeen xataa usalliya si aan ugu tukado calayhi korkiisa markay dadkii ku tukadeen ayaa waxay codsatay iyadiiyo dumarkii kale nebigu sal ly waslam masaajidka noo soo geliya aan ku tukannay fa ankaruu markaasay ku inkireen daalika arrinka calayha korkeeday ku inkireen caaisha arrinkaa waa lagu qoonsaday oo dad baa waxaa yidhi waxaad la timid sidii rawaayada kale ay sheegayso ayib waxay ku yidhaahdeen waa lagu ceebeeyey oo arrintaasi waa lagu inkiray oo dad baa waxay yidhahdeen hadihi bidca ma kanat اljanaa'izu yudhalu biha ila اlmasjid caaisha bidcay la timid baa leedahay masaajidda lama soo gelin jirin janaasooyinka marka bidca wey waxaad samayseen caaisha arrinkii waa lagu inkiray markaasaa waxay tidhi caaisha radialla canha fa qaalad markaasaa waxay tidhi wallaahi laqad sallaa rasuululahi sal lay waslam ilaahay baan ku dhaartay rasuulku wuu tukaday cala bnay baydaa gabadhii baydaa la dhihi jiray labadii wiilay ay dhashay korkooda ayuu nebigu ku tukaday filmasjidi masaajidka dhexdiisa suhaylin ahaa iyo wa akhiihi walaalkii labada wiilee bayda ay dhashay ee nebigu masaajidka uu ku tukaday janaasadoodii ayaa midna suhayl la dhihi jiray midna walaalkii oo akhiihi uu ahaa rawahu muslim baa wariya xadiidka isaga ayb riwaayada kale waxay tilmaamaysaa caaisha markii lagu inkiro la yidhi waxaad samaysay bidca wey waxay tidhi maa asraca annaas ilaa an yaciishuu maa laa cilma lahum bihi ah. yacnii dadku eh, degdeg badana waxaynan aqoontiisa lahayn inay ku degdegaan alla dadku degdeg badanaa bay tidhi may weyddiiyaan haddayna garanaynin bay tidhi markay leeyihiin waa bidco ogow oo meeshaa waxaa laga qaadanayaa dadka culimmada ah marar fara badan waxaan bidco ahayn baa bidca ugu muuqan kara saas way waxaan bidco ahayn baa cilmigiisu ka qarsoomi karaa caaisha marka xadiidkan ay keento waxay tidhi dee nebigaaba labadaa wiil masaajidka janaasadooda ku tukaday marka maxay ta waxay inkirayaan may weydiiyaan ayb wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan maa sallaa mu usan tukanin bay tiri rasuululahi sal lay waslam calaa suhaylin ibni lbayda suhaylkii ay baydaa dhashay ma uusan korkiisa ku tukanin ila fii jawfi lmasjidi ilaa masaajidka dhexdiisa mooye rawahu ljamacatu baa warisay ila lbukhaariya bukhaari mooye ayb arrintaa marka caaisha waxay u deliishanaysaa in salaada janaasada masaajidda la keeni karo oo lagu tukan karo ayb wacan curwata qaala wuxuu yidhi sulliya waa la tukaday calaa abi bakrin abubakr korkiisa waa lagu tukaday fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa abubakr sidiiq aarkaasi cabdirasaaq baa soo saaray waana saxiixo waa sugan yahay abubakr sidiiq janaasadiisii saxaabadu masaajidkay keeneen oo lagu tukaday an ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi sulliya waa la tukaday calaa cumara cumar korkiisa fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa isagana lagu tukaday rawaahumaa waxaa wariyey saciidun saciid yani waxa weeyaan ayaa wariyey saciidun mansuur waay wa rawaa waxaa wariyey athaniya midka labaad oo xadiiskan ibni cumar ah maalikun maalik baa wariyey yani saciidun mansuur labadaba wuu wariyey labada aarba maalikse wuxuu wariyey unkan dambe ayb sanadkiisu kan dambana waa saxiix labadoo way sugan yihin labadii khaliif abubakar iyo cumar labadoodaba salaadoodii janaasada masaajidkay ahayd masaajidka alla keenoo lagu tukaday soo maa marka maxay ku tusi in salaada janaasada masaajida la keeni karo lagu tukan karo ha lagu tukado laakiin sida afdalka ah ee ka fadli badan cala asaxiixi waxa weeye in masaajidka banaankiisa ama meel bannaan ah inta la geeyo ama meesha musallehe ciidda lagu tukado meel masaajidka ka baxsan in lagu tukado ayaa ka fadli badan masaajidka in la keeno macnahana waxaa laga faa'iidaysanayaa arintu sidaasay ahayd oo caan ku ahayd wakhtigii nebiga sal ley wasalam waxaa ku yimid axaadiid fara badan sida xadiidka cabdulaahi ibni cumar fii saxiixi albukhaari xadiidkii abu hureyren soo marnay qisadii najaashi xadiidka jaabir bnu cabdilaahi xaakim iyo kheyrkii baa soo saaray waxaadna ka garanaysaa inay arrintu sidaa caan ku ahaan jirtay in musallaha la geeyo meydka musallaha waxay ahaan jirtay sida ibnu xajar iyo kheyrka ay leeyihiin meel bannaan oo masaajidka aan ka agfogayn oo dhanka baqiic ka xigta baqiic oo haddana xabaaluhu meeshay ku yaallaan dhanka baqiic ka xigta bannaan weyn oo halkaa ku yaalla oo salaadaha ciidahana lagu tukado maydkana inta la geeyo janaasada lagu tukan jiray halkaasay ahayd marka sida muuqata wakhtigii nebiga waxaa caan ahayd sidaas saas daraaddeed baa dhacdadan markay samaysay caaisha waxoogaa dadkii ay qoonsadeenoo ku inkireen ilaa xadiiskan ay keentay sida haalibka marka waxay ahayd in aan masaajidka la keenin bannaanka lagu tukado sidaasaa marka fadli badan nebiguna u badnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib ha fadli badnaatee macnaheedu ma aha masaajidka laguma keeni karo masaajidkan waa lagu tukan karaa xadiis baase jira laga fahmi karo janaasada haddii masaajidka la keeno oo lagu tukado inaan waxba laga helaynin xadiikaasina waa xadiiska abu daawuud ibnu maaja ay soo saareen taxaawi fii sharxi macaani alaahaar bayhaqi cabdirazaaq ibn abi shayba min xadiid abi hurayra oo wuxuu leeyahay man sallaa calaa janaasatin marfuuc man salla calaa janaasatin fi lmasjidi falaysa lahu shay ruuxii janaaso ku tukada masaajidka dhexdiisa waxba ma laha oo haddaanna waxba lahayn maaman iska kala dareernayd sooma waxba ma laha xadiiskaas iyo xadiiskan caaisha oo de nebigaaba ku tukaday hadduu nebigu ku tukadayna meel wax waxla'aana muusan ku tukadayn saxaabadana laguma lugooyeen soo ma marka xadiiskan iyo xadiidku waa iska hor imaanayaan see laysu waafajinaya laba jid in la maro waa xadiiskan dhahaya ruuxii masaajidka dhexdiisa janaaso ku tukada waxba ma laha culimmada qaar baa daciifinaya saalix mawla taw'ama oo mukhtalit abaa ku jira inkastoo ninka ka warinaya uu qabla alikhtilaad ka maqlay ciladaasi qaar baa ku daciifinaya waxay leeyihin xadiiu caaisha fi saxiix baa ka xoog badan oo waxay leeyihiin waa daciif halkaa qolaa maraysa qolyo sheekh albaani ka mid yahayna way sugayaan iyo ibnulqayim iyo waxay leeyihiin xadiidku waa sugan yahi laakiin macnaha aan iswaafajinno isagiiyo xadiidkan caaisha seen isu waafajinaynaa waay sidan soo socota waxaan dhahaynaa masaajidka in lagu tukado salaada janaasada waxba laga heli maayo waxaa laga wadaa wax siyaado ka ah haddii bannaanka lagu tukan lahaa wax ka siyaadsan laga heli maayo macnaha ma la fahmi haddii inta bannaanka aad geyso aad musallaha ku tukato ajirkaad ka heli lahayd unbaad masaajidka haddaad ku tukatana ka heli laakiin masaajidkan ku tukadayoo fadli siyaada abaan ka helayaa masaajidka dartii taasuu xadiidkani ka hadlaya waxaa soo baxaysa marka haddii bannaanka lagu tukadaa ka fadli badan haddii masaajidka lagu tukadana waa sax ajirkiina waa laga helayaa ajirkii laga heli wax ka siyaasanna masaajidku keeni maayo sida salaadaha faraa'idda ee jamaacado kaleeto sidoodo kaleeto aan loo fahmin way macnaha ilan sooma ahayn shanta salaadood haddaad masaajidka jamaaca ku tukato soo kama fadli badno markaad meelaha kale ku tukato taasoo kale ha u qaadani way salaada janaasada fa laysa lahu shay halkaasay mariyeen labada mid in la mariyo tawfiiqa ama waa in tarjiix la maro xadiidkan la daciifiyo ilan ka cayshaa ka xoog badane ama waa in sidaas sida ka fiicani in la jamciyo hadduu sugnaadaba layswaafajiyo macnaha laysku waafajiyo sidaasuu noqonayaa macnaha ayib tafaasiisheeda sidii ninkii u baahan wuxuu noqon karaa silsila saxiixa halkaasuu sheekh albaani cali raxmatullah ku keenay xamlu ljanaa'isi wasayri biha abwaabu xamli ljanaasati wasayri biha janaasada qaaditaankeeda iyo la socoshadeeda lala socdo ayuu baabu yahay waxaan iyada saxsanayn saan xalayba soo sheegnay masaabeyn horay ahayd in meydka inta la qaado quburaha dhexdooda la geeyo meeshaa lagu tukado xadii xasanaa jira min xadiii anas oo uu soo saaray daaru qutni iyo keyrka ay soo saareen oo uu leeyahay nebigu wuxuu reebay an tusalla aljanaa'isu bayna alqubuur janaasooyinka in lagu tukado qubuurta dhexdeeda nebigu waa reebay xadiidku waa nas fii maxalli nisaac saas daraaddeed qubuurta dhexdeeda la geyn maayo allahumma hal xaalo mooyaan oo xaaladee somaynaan soo marin halka xaale waxay weeyaan haddii meydkii lagaa aaso oo isagoo la aasay aad tagto kadibna aad u baahato inaad ku tukato qabriga korkiisaaad ku tukan xaaladaas waa xaalad khaasa ah. wa amaa meydkiioo dhulka korkiisa yaalla qabuuraha in loo sii qaado oo halkaa salaatuljanaaza lagu tukadaayey waa masalo laga xoog badan yahay masale laga xoog badan yahay walow bacdu sunna ay qabaan haddana xadiiskaasi hadduuba sugnaado kaasaa rajaxaya masalada allahumma haddii doodi ay ka timaado sugnaantiisa meesheedow ayib waxaa ka sii daran oo u tegi doonnaa saan rajaynaya insha allahu tacaala in xabaalaha dhexdooda laga dhiso masaajid sida hada dhaqan ka jirta ay meelo badanoo qubuurta muslimiinta ah inta badan qubuurta markaad gasho masaajid baa ku yaalla war masaajidka maxaad ugu talagasheen oo maqaabirta aad masaajid uga dhisteen labo in maydka la geeyo halkaa la dhigo lagu tukado waan soo sheegnay inay khalad tahay in masaajid loo dhisana maba ahayn haddaad ugu talagasheen dadka wax aasahaya inay salaadu hadday ku qabato ku tukadaanna iyaduna way khaldan tahay oo waxaan u tegi doonnaa waxaan soo marnay nebigu sal lla lay wasalam inuu reebay qubuurta dhexdeeda in lagu tukado marka salaadaha sujuud iyo rukuucda le faraa'ida ana waa la diiday iyo sunnooyinka labadaba qubuuraha in lala tago allahuma inaad dhihi ban ku khalwaynhayaa mooye wadaadadii yani waxa weeye ah, inta badan aqoondarradu hayse xaalad adag markay timaado oo la doonahayo in yani hawl adag la galo ee wadaadku xabaaluhu galahaya markaasuu xabaalaha ku khalwaynahaya meeshaasuu ku tukan oo ilaah bari oo muxuu ahaayey dadku nadar ka qaadiyo ballan buu geliyo haddii roob la helo maxaa la ii ogol yahay buudhi gorgortami markaasaa la dhihi waxaase waxaasaa lagu siina adeer soo dadaal marka ninkaasoo kale waa inuu xabaalaha galo war xabaalo la galay iyo xabaalo muxuu ahaay lagu tukaday iyo xabaalo wax laga raadsaday meeshaasi wax ma yaallo ictiqaadkaana waa ictiqaad faasida ictiqaad saxa ma aha cibaadada in lala aado yani waana soo marnay oo waxay ka hor imaanaysaa axaadiis aad u fara badan oo ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh wacan ibni mascuudin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi man itabaca ruuxii raaca janaazatan janaaza raaca mayd ruuxii raaca falyaxmil ha xambaaro bijawaanibi sariir nacashka dhinacyadiisa ha qaado oo ha xambaaro kullihaa dhammaanteed sariirtu waa nacashka maydka lagu qaadayo naashka maydka lagu qaadayo dhinacyadiisoo dhan ha qaado oo ha xambaaro dhinacyaho dhan ha ka maro maxaa yeelay uma kadibna dhinacyahoo dhan markuu qabto in shaaa hadduu doono falyatadawac ha siyaadsado ha sii wado wa in shaaa hadduu doonana falyadac ha ka tago oo meesha ha kaga hadho laakiin bal horta dhinacyahoo dhan qabo oo isu mar waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey kadalika waxaa soo saaray abu daawuudin ayaalisi xadiidkanina xadiid sugan ma ah waa daciif ciladiisuna waxa weeye sida uu leeyahay alxaafid albuusiiri fi zawa'id wuxuu leeyahay rijaaluhu rijaalu lisnaadi iqaat laakinahu waa mawquuf xukmu rafci buuse yeelan lahaa ciladiisa ugu muhiimsan waa xadiidku waa munqaticoo sanadkiisaa kala go'an maxaa yeelay abu cubayda oo cabdullahi bn mascuud uu dhalay aabbihii waxba muusan ka maqlin sida ay culimada xadiidku qabaan abu xaatim iyo abu zurca iyo hayrkoodba inqiaaca darteed buu xadiidku daciif leeyahay sidaas darteed buuna sheekh albaanina sidoo kale iyo hayrkiiba u daciifinayaan ayb masaladaasi xadiisku sheegayo waa daciif laakiin culimmada qaar baa waxay ka qaateen inay fiican tahay meydka marka la wado inaad nacashka xagga ka marto oo xagga ka marto oo xagga ka marto oo nooc barakaysi oo kale ah xadiiskanay ku dhiseen mana sugna xadii kalaa ku soo arooray oo ajir iyo dhaaf ku sheegaya isaguna waa ka sii darayan waa daciif wabittaali alimaam ibni xasmi caleyh raxmatullah wuxuu ku tiriyey bidcooyinka janaasada wuxuu ka mid dhigay attasaaxum cala annacshi maydka marka la wado iyo nacshiga in laysku cidhiidhiyo oo nin walba uu isku dayo inuu meel qabto ama waxoogaa uu jaanis ka helo soo hadda maad arkin salaadda markii janaasada marka meydka lasoo wado u fiirso dadka dhan waa isugu tagahayaan war afar ruux baa qaadi kartee maxaa ka raadinaysaan ah. marka lagu tukadoo la qaadahayana dadka dhan waxay isku dayaan nin walba inuu qabto xoogaha meeshaasaa marka wax laga raadinaya marka wuxuu leeyahay ibnu xasmi atazaaxum cala annacshi waa bidca waxaa sidaa u taqriirinaya isaguna sheekh albaani calayhim alraxma mar hadduusan nasku sugnayn ousan xadiisku sugnayn xugum sharciga laguma dhisi karo maydka marka inta ku filana ha qaato ayb baabulisraaci degdegii buu baab u yahay bihaa janaasada lala degdego min hayri ramalin iyadoon lala ruclaynaynin maydka la lasii wado qabriga loo sii wado in la dedejiyo oo lala laxaadsado oo cagta waxoogaa ayadoon la ruclaynayninoo lala ordaynin ramalka waxaa la yidhaahdaa in aad cagta dhaqaajiso adoo garbahana ruxaya waa nooc ruclaah kaasaa ramalka la yidhahda can abi hurayrata radi allahu tacala canhu wuxuu yihi qaala rasulu lahi sal rasuulku wuxuu yidhi asricuu dedejiya ama la degdega biljanaasati meydka la degdega oo horay u aasaway horay u dedejiya maxaa yeele fain kaanat hadday tahay janaasadu mid wanaagsan oo khayr lahayd Uh, qarabtumuuha waxaad u sii dhawaynaysaan ila alkhayri khayr baad usii dhawaynaysaan yani waxa weye jannadeedii iyo hawaabkii iyo khayrkii iyo wixii ha kadib ridina horay u dedejiya oo wanaaggeeda u hormariya wain kaanad hadday tahay hayra daalika kaas waxaan ahayn oo maxay ah salaax waxaan ahayn oo hadday ahayd e, mid faasiqad ah ama mid daalimad ah hadday ahayd fa sharun shar baad tadacuunahu ka dejinaysaan can riqaabikum qoorihiinna marka tunkiina waxaad ka dejinaysaan shar ilan balaayo ahlunaar aad xambaarsantihiin sooma balaayada ahlunaarka aasaa la yidhi astura mana garanaysaan waxay tahay laakiin ama idinkaa dani idinku jirta hadday xumayd inaad iska dadejisaan ood qoortiinna iyo qoorta isaga saartaan si degdega ama iyadaa dani ugu jirtaa dadejinto waa markay fiican tahay laba goroo marka maslaxa ku jirta hadib dhigina way macnaha ayib ama maslaxa u noqonaysa ee dadka aasaya ama maslaxa u noqonaysa meydka laftiisa ayib waxaa la mid a ah xadiidka isaga xadiidu abi saciidin alkhudri oo nebigu uri sal lla lay slam idaa wudicat iljanaaza waxtamalaha arijaal janaasada marka la dhigo oo raggu ay xambaaraan oo qaadaan calaa acnaaqihim luqumahoodiiyo tunka markay ku qaadaan fain kanat saalixatan haday fiicnaan jirtay waxay leedahay qadimuunii qadimuunii ah, wari hormariya waridadajiya wari dadajiya bay leedahay ma maqlayno laakiin way hadlaysa ayib hadday tahay mid aan fiicnaynna waxay leedahay yaa weylaha ayna yadhabuuna biha halaageede balaayaha ku dhacde habaar qabtadan xaggee bay u wadaan ile meesha loo sii waday og adiga ogowoo adoonka markay naftu ka sii dhacaysaba intayna naftu ka dhicin inuu ahlu naar yahay inuu ahli janno yahay waa ogaanaya marka yani waxa weye xaaladda ugu dambaysa markuu kusii jiro warka waa hayaa ninkaasi ruuxaasi wax badan kama qarsoono marka waxay leedahay xaggeed u wadaan balaayay ku dhacday halaa qabtadan xaggeed ku wadaan ayb wuxuu nebigu sal lay slam yasmacu sawtaha kullu shayin ila alinsaan walow samicahu la suciqa buu nabig sl cid kastoo makhluuqaadka ka mida ah, naftaa xun qaylada ka baxaysa way maqlaysaa geedaha maqlaya malaa'igtaa maqlaysa xayawaanaadka kalaa maqlaya cayayaankaa maqlaya ilaa insaanka mooye insaankuna hadduu qaylada maqli lahaa waaba suuxi lahaaba waxaa tunka ku wadata qayladiisa haddaad maqli layna maqashiin laha waad suuxi lahayd ismana aasneenba waa la kala carari lahaa soo ma la kala carari lahaa sida mxuu ahaay masaayid oo kale masaayid ma taqaanaan <laughs> masaayida waxaa la yidhaahdaa meyd markuu dhinto guriguu meydku kaga dhinta way ka guuraan meydkana way kaga cararaan <laughs> maxaa yeelay malaha waxay isleeyihiin kii galay baa yaa idinkana idinsoo hayo carar kaga baxsaday isleeyihin marka yacni ilaahay xikmadiisa tabaaraka wa tacaala baa waxay tahay in laynaga qariyey dhawaaqiyo qaylada ka baxaysa wa ilaa ismaba aynan aasninba ayib xadiikaasi isagana waa xadiis saxiixa wey bukhaari baa soo wa can abi muusa radi allahu tacala wuxuu yidhi marat waxaa soo martay wuxuu kutusayaa marka xadiidku janaasada iyo aaska in la dadajiyo wuxuuna leeyahay ibnulqudaama layskuma khilaafsano inay sunno tahay laakiin khilaaf baa la gelino culimmada qaarkood waa waajib bay leeyihiin dadejinta iyadaa macnaha wa can abi muusa radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi waxaa soo martay birasuulillahi sal lay waslam janaazatun janaazaa soo martay taasoo tumkhadu la ruxayo makhda ziqi sida haragga loo ruxoo kale ah, yani xoog loo wadaa ziqiga waxaa la yidhaahdaa waa harag waa weel haraga oo inta badan eh, caanaha iyo biyaha iyo baa lagu shubtaa eh, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa marka caanaha subaga laga saari rabo subaga laga soo saari rabo annaga haantaan u isticmaalnaa soo ma haantaa la ruxaa si caanaha ay u dhasho subag ay u dhalaan ya dhil dhiisha dhiil iyo haan iyo taa doonto dhe ayib waxaa kaloo loo isticmaali karayaa oo iyagu isticmaali jireen weel harag ah weelka haragaaba marka ziqi la yidhaahda marka janaaso la wado oo la ruxayo xoog loo wado saa u ruxmaysa sida loo ruxo haraggaasoo kale ayaa nabiga la soo mariyey sal lay waslam faqaala markaasa wuxu uhi rasul lah sl rasuulku wuxuu yidhi calaykum alqasda calaykum waxaad laasimtaan alqasda dhexdhexaadka laasima yacni orodkan iyo xooggan iyo daayo hala la luudina xoogna hawla ordina qasti dhexdhexaad wey macnaha rawahu axmed baa wariyay xadiidka isaga kadalika ibn maajahna waa soo saaray waxaa kaloo soo saaray taxaawi bayhaqi waana xadiidku waa daciif bal wuxuu leeyahay culimmada qaarkood waa munkar bay sanadkiisa waxaa ku jira lay ibn abi sulaym oo daciif ah ayb waxa uu khilaafsan yahay sidoo kale xadiidka ka horeeya ee asricuu biاljanaaza marka mukhaalafa maca dacfi waxay leeyihiin waa munkar ayb qaarna waa daciif bay leeyihiin oo haddii la yidhaahdo xadiiska hore kama hor imaanayo janaasada in la dedejiyaa marka sunna ah culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin waa waajib dedejinta iyada ah waa waajib bay leeyihin oo amarkaas sidaa kutusaya bay an abi bakrata radi allahu tacala canhu qaala laqad ra'aytunaa xaqiiqiya waan isragan maydka haddii aaso maslaxa darteed waa loo soo saari karaa aaaariya xadiis baa ku sugan haddii ay maslaxa keento masaalixda waxaa ka mida ah maalan eh, maalan in meesha laga bedelo kale lafihiisa meel kale la geeyo oo meeshan ay munaasib aysan u ahayn ama loo baqo kale in maalan fuqaadu say lacag lala aasoo kale haddii xoolo qaaliya meydkii lala aaso oo markii la aasa kadib ay soo baxdo war ninkii dahab baa lala aasay la yidhahda haweentii dahabkeedii baaba lala aasayba ya waa la qufi kadibna xoolihii baa lagala soo bixi marka masaalix mucayana hadday jiraan waa la faagi karaa waana la naqlin karaa haddayna wax maslaxo sharcan ku jirta aynan jirin sidoo kaleeto xadiidkan asricuu biljanaaza een hadda dul joogniya axaadiistan waxay culimmadu ka qaadanayaan maydka meeshuu ku dhintay in lagu aaso waayo waana masale muhima waay allaahumma limaslaxa mooye maslaxa muctabara sharcan unbaa loo qaadi karaa meel kale maxaa yeelay qaadidda meel kale loo qaadayo waxay ka hor imaanaysaa maydka dadejiya soodmaa maydka aaskiisa dadejiya ka hor imaanaysa marka haddiiba meel maqaabir muslimiin uu heli karayo meeshaasaa lagu aasi talabaad weeye in meeshii deegaankiisii uu ka soo jeeday lala aado waa sunnatul kufaar waa ya waa gaalada dhaqankeeda waa muslimku meeshuu ku dhinto waxay u tahay xabaalaha muslimiinta ku yaalloon baa loo aasa qubuuro gooniyoo lala aadana ma jirto oo la yidhahdo qubuurta awliyada ama qubuurta saalixiinta adeer adeertaada umbaa ku anfici ilaahumaa nebi lagugu garabaaso aaska lagugu garabaasay waxba kuu tari sooma waxa ku anfacaya waxa waa camalkaagi w iyo ducada muslimiinta iyo wixii eh, maydka gaari karay marka eh, muxuu ahaayey in maydka la qaado iyadana dhaqana hadda aan la joognoo kale oo kenyaanka ah meel alla meeshuu ku dhintaba waa in la soo qaado soo saas ma la geynayaa shambani baa shambani ama yumbani xagga meeshuu ka soo jeeday waa in lagu aaso tuuladuu ku dhashaa la geenaa imisay kharash kalifaysaa imisay xoolo kalifaysaa waa idaacatlmaal waay soomaalida qaarkood waxaad arkaysaa yurub baa diyaarad looga soo kiraynaya war imsaa xoolo ku baaba'aya maa masaakiinta siisaan waxaa laga yaabaa xoolahaasi inay agoontu lahayd oo la dhaxli lahaa kullu dalika waa mafaasiid khalad ahoo shareecada mafaqsanayn saasayb waa tan sheegaya dee qisada jaabir aabbihii dad kalaa la aasnaa kadibna wuu soo saaray gooni buu u aasay bacda sittati ashhur bay ahayd baan u malaynaya aaskiis markuu faagayna wuxuu u tagay isagoon waxba iska bedelin soo ma cabdulahi ibni xaraam waa ninkii eh, eh, muxuu ahay eh, shahiidka hawa ayib wa can abi bakrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu idhi laqad ra'aytunaa xaqiiqe waan is aragnay maca rasuulillahi sal lay slam rasuulka le jirankiisa walxaal innaa annagu lanakaadu aannu sigayno narmalu inaannu ruclayno biljanaasati janaasada inaan la ruclayno ramalan ruclayn rawaahu axmed baa wariyey wannasaa'iyu kadalika abu daawuud taxaawi iyo xaakim baa soo saaray xaakim wuu saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay dahabi hortii waxaa saxiixiya alimaamu nawowi sheekh albaanuna sidoo kale wuu saxiixinaya didkana qisuu lahaayo cabdiraxmaan ibnu samura saxaabigii la dhihi jiray ayaa janaasadiisii la keenay marka ziyaad nin la yidhaahda iyo rag mawaalidiisii ka mid ah ayaa waxay bilaabeen inay tartiib u socdaan nacashka hortiisa inay tartiib luudaan ayb oo ay leeyihiin ruwaydan ruwaydan baaraka allaahu fiikum war tartiib tartiib allah idin barakeeye wayna luudahayaan ayagoo sidaa ku haya ayaa falaxiqahum abu bakra saxaabigaasaa dib ka soo gaadhay fii bacdi sikaki lmadiina magaalada madiina jidadkeeda qaar ka miduu ku soo gaadho waa ka daba yimid faxamala calayhim bilbaqlati wa shadda calayhim bisawt baqashii buu ku xambaarayoo markaasuu shaabuug kala daalo waa eriyey markaasaa wuxuu yidhi khalluu wاladii akrama wajha abilqaasim laqad ra'aytuna war daaya yidhi oo luudidda iyo celcelinta ka daaya sii daaya ilaahayga wejiga nebi maxamed karaameeyey baan ku dhaartay waxaan is aragnay buu anagoo annagoo nebi maxamed janaaso wadna la jirankiisa oo aanu sigayno inaannu la ruclayno saannu yani u tilaabsanayno u laxaadsanayno ruclaa ku sigannay buu leeyahy macnaha an maxmuud ibnu labiidin can raaficin maxmuud ibnu labiid waxaa laga weydin can raaficin wuxuu ka warinayaa qaala inuu yidhi asraca wuu degdegay annabiyu nebigu sal ley wasalam xataa taqaطacad ilaa ay gogo'day nicaalunaa kabahanagu ilaa ay gogo'een yowma maalinkii maata uu dhintay sacd ibnu mucaad sacad ibnu mucaad maalinkuu dhintay ayuu nebigu aad u degdegay aaskiisiibuu ku degdegay ilaa kabihiiba naga googo'een ahrajahu lbukhaariyu baa wariyay fi taariikhihi xadiistaasoo dhan waxay kutusaysaa maydka aaskiisa in la dedejiyo marka la wadana in lala laxaadsado ayb saas daraaddeed baa imaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay wattafaqa alculamaa'u cala istixbaabi alisraaci biljanaasa culimmadu waxay isku waafaqeen inay sunno tahay janaazada in lala degdego ilaa an yukhaafa min alsraaci infijaara almayit ilaa in laga baqayo degdega xoogga ah inuuba meydku la dilaaco ama inuu isbedelo ama wixii lamida in lagaba baqaya mooye waa in lala laxaadsado xoog loola socdo way meydka saasay isku waafaqeen buu le culimmadu inay sunno tahay sheekh albaani wuxuu leeyahay ibnu xasmi baa qabay inay waajib tahay isaguna sidaasuu dooranaya amaa in lala luudo lala luudo sida hadda la sameeyoo kaleet ama mxuu ahaay la samayn jiray ilaa hadda baabuur baaba lagu qaadaay laakiin baabuur haddii lagu qaado xataa baabuurku xoog uma socdo isagoo xataa jidku u furan yahay buu baabuurku luudi oo taayirka rogi haddii la wadana dadku way luudahayaanoo cagtay dhul ku jiidahayaan wuxuu leeyahay ibnulqayim calayh raxmatullah wuxuu yidhi amaa dabiibu nnaasi alyowm khuwatan khuwa fabidcatun makruuha buuri ilaa wakhti horay soo bilaabatay yacni luudidda ay dadku luudahayaan oo tilaaba tilaabo qaadahayaan maydka markay wadaan waa bidco karaaha bu oo mukhaalifatun lisunna sunnadii nebiga khilaafsan wa mutadaminatun litashabuhi biahli lkitaabi alyahuud waxaana ku jira buu leeyahay isu ekaysiin ahlulkitaabka yahuudda laysu ekaysiinayo saas daraaddeed sax ma aha cagta in dhulka lagu jiido ee waa in maydka lala degdego oo muxuu ahaaye dadka wadaaya ay dhaqaaqaanoo lala laxaadsado allahuma in laga baqayo inuu meydku dilaaca mooye ama laga baqayo inuu isbedel yimaado oo muxuu ahaaye markaa uu jilicsan dadku waa kala duwan yihiin middaa mooyaan macnaha ayb waxa uu leeyahay oo sheekh albaani caleyh raxmatullah waa u tegi masalada iyada ah ee masalada ku saabsan meydka inaaman sariir lagu qaadinoo nacash lagu qaadinoo baabuur lagu qaado baabuur lala raaco oo taa iyadaa way inoo soo socota maxaa bannaan maxaa bannaan bannaanayn maxaa bidca maxaa bidca duruusteenna dambey ku imaan doontaa insha allah tacala hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm